بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون waxaan ku dhex jirnay qaybtii musanifka uu kaga hadlayey towxiid اlilaahiya ama towxiid اlcibaada ama towxiidu fi اطalabi wاlqasdi ayaynu ka hadlaynay weli aayadihii ayaynu ku dhex jirnaa oo shiikhu ka warramayay qur'aanka ka mid ahaa wa qaala tacaala allah subxaanaه wa tacaala sarreeye waxa uu yidhi fii suurati zumar walain sa'altahum man khalaqa الsamaawaati wاlأrda layaquuluna allah walain sa'altahum haddii aada weydiiso nebiyulaahi moxamedow kuwii mushrikiinta ahaa ee alla cibaadadiisa khalqigiisa la wadaajiyey man khalaqa asamaawaati waalard samadaha iyo ardada yaa abuuray layaquulunna waxay odhanayaan oy odhanayaan allah allahba abuuray bay leeyihiin allahba abuuray ayay odhanayaan arrintaas horaan u soo marnay fii towxiid arububiya markaan ka hadlaynay ayaynu ka soo hadalnay mushrikiintu inay qirsanaayeen allah inuu koonkan isaga abuuray samaawaadkiisii ardadiisii makhluuqaadka oo idil inuu raasiq yahay inuu daarir yahoo naafic yahay waxoo dhanba way garanayeen garaashadaas ay garteen iyo qiritaankaas ay alla u qireenna towxiidkaasii islaamnimadii ma uusan gelinin bal nebilaahi maxamed wuu la dagaalamay dhiiggooda iyo maalkoodana waa uu banaystay waxa lagu bannaystayna waxa weeye cibaadadii allah subxaanahu wa tacaala oo keligii u iska lahaa ayay khalqigiisa la wadaajiyeen asbaabtaasuu nebigu kula dagaalamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka towxiid alcibaada ayaynu ku jirnaaye aayadahan qeybtan marka uu rabbi ka warramayo wuxuu allah noogu sheegay aayadda qeybteeda dambe aalihadan ay iyagu caabudaan oo ay baryaan inaynan dur iyo nafci midna u milkin karaynin axadka daarigaah oo naaficana allah uu yahay subxaanahu wa tacaala qul waxaa tidhaa marka mar haddiiba aad qirteen inuu ilaahay koonkaan leeyahay afara'aytum ay akhbiruunii ii warama maa tadcuuna waxa aad baryaysaan ood caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii oo asnaamtii iyo ilaahay keyrkiis ah bal iiga warrama in araadanii allaahu alla haddou ila doono bidurrin dhib ou ila doono oo alla ou qadaro inuu idhibo hal hunna ma yihiin aalihadii alla ka soo haray makhluuqaadkao dhan isku dara min duuni illaahi baa ila la yiri wax alla wax ilaahay ka soo haroo la caabudo idil hal hunna ma yihiin kaashifaatu durihi allaah durkii uu aniga iduray dhibka i dhibay kuwa faydaahi ma yihiin oo durkaas iga qaadi karaaye jawaabtu waa maya wey yacnii allah haddou dhibaato kula doono oo dhibka kugu ridaahi asaga unbaa kaa qaadi kara cid kaloo kaa qaadi kartaa ma jirto weeyaan ow amase araadanii hadduu rabbi ila doono biraxmatin naxariis hadduu ila doono oo raxmad min cindihi inuu isiiyo ou ila doono hal hunna aalihadiinnii oo alla ka soo harayad caabudayseen ma yihiin mumsikaatu raxmatihi alla naxariistiisa kuwa cishtaahi oo iga celiyaahi ii diido iga hor istaagaahi ma yihiin weeyaan jawaabtu waa maya idan qof aanan dur iyo nafci milkin karaynin oo dhib i e haystaa aanan iga qaadi karaynin khayr aan hayst ilaahay isiiyana aanan ii diidi karaynin see baan rabbi ula caabudaa ama ase keli ama keliga aan u caabudaa weeyaan sidaa ku dheh qul waxaa tiraa mar haddii sidaa akhirteen xasbii aniga kaafigaygu axadka igu filani allaahu alla weeye isaga kaafigaygo igu filan calayhi isaga ayay yatawakkalu tala saartaan almutawakiluuna kuwa alla wax tala saartay muminiinta ahna alla unbay tala saartaan cid kalema tala saartaan weeyaan anigana mutawakiliintii baan ka mid ahayo alla unbaan talada u dhiibanayaa cid kale oon dur iyo nafci aan ka rajaynayo ma jiro oon allah ahayn subxaanahu wa tacaala sidaa ku dheh baa laleeyay waa aayad aada iyo aad yacni maaragtay qofka yani tawxiidkiisa cibaadadiisa muujinayso aad iyo aad qofka u tusaysa weeye inuusan cid kale baryi karaynin alla keliya uu yahay axadka baryada lahoo dhibka qofka ka qaado wanaaggana u sameeye uu yahay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi qul ara'aytum maa tadcuuna min duuni illah aruunii maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi اsamaawaat i'tuunii bikitaabi min qabli hada aw ahaarati min cilmin in kuntum saadiqiin waman adalu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila ywmi اlqiyaama wahum can ducaa'ihim haafiluun waida xushira annaasu kaanuu lahum acda'a wa kaanuu bicibaadatihm kaafiriin aayadahana fii suurati اlaxqaaf ayay ku jiraan waxa weeye yacnii qeybta hore aayadda hore qeybteeda hore allah wuxuu tusayaa oo dadkii caqli ahaan ka dhaadhicinayaa daliil caqli baa la siinaya daliil caqliya oo ay wax ku qaadan karaan ayuu rabbi siinay subxaanahu wa tacaala kabacdina waxa weeyaan dadka alla aayadda ku xigtaahi allah axad ahayn caabudo baryaahi cidda ay baryaan inaysan ajiibaynin barrina qiyaamaha aayadda ka dambayso markii laysugu yimaado kuwii la baryayoo la caabudayey inay ku kufrinayaan oo alla lala wadaajiyey ay ku gaaloobayaan cibaadadooda ayadaha sidaasuu rabbi uga warramaya wa qaala tacaala allah sarreeye wuxuu yidhi qul ara'aytum qul waxaa tiraa nabiyulaahi maxamed ara'aytum bal ii warrama maa aalihadii aad caabudeen iiga warrama aalihadii ilaahyaashiinnii tadcuuna aad baryayseen ood caabudayseen min duuni illaahi alla sokadii ah bal ayagana iiga warrama oo xaalkoodaan idin weydiina wey aruunii itusiya maadaa maxay bay khalaquu abuureen min alardi dhulka maxay ka abuureen bal itusa weeyaan qayb ay dhulka ku leeyihiin oo ay ka abuureen oo la leeyahay allah ma abuurine aalihadii ka soo hartay ee la baryayey la caabudayay baa qaybtaa abuurtay bal iga tusi baa la leeyahay itusiya waa shay caqli ahoo la tusinay dhulkan ma waxbay ku leeyihiin allah mooye ma axad kalea dhulkan abuurtay waa maya wey itusa marka waxay cibaadada ku mutaysteen hadday khaaliqiin yihiin waxay ardada ku leeyihiin ma leh wey dhulkaa marka waxba kuma ayla am amase lahumma waxay leeyihiin shirkul wadaagsi ay fi samaawaati fii khalqi samaawaati samadaha abuuristooda bay wadaagsi ku yeesheen miya haddaynan ardadii waxba kulahayn ad ogaateen samadana waxbay ku leeyihiin oo qayb ilaa toddoba samaa jirtee ma toddobada samee wax ka abuureen mise mid un ka mida bay xoogaa shirka yar ku darsadeen wax ku leeyihiin ayana bal iiga warrama baa la leeyahay iyadana ma jirto hadday sheegtaan marka oo ay yidhaahdaan samaawaadkii iyo ardadiibay aalihadeennu waxbay ka abuureen ay yidhaahdaan tii baa marka su-aashaan laga weydiinaya i'tuunii iila kaalaya bikitaabin kitaab iila imaada kitaabka oo min qabli haadaa qur-aankan ka horreeyey yacni kitaab qur-aankan ka horeeyey ilaa qur-aankan wuxuu sugayaa inaysan ardada abuuristeeda iyo samaawaadka abuuristooda inaysan waxba ku lahayn shirko iyo wadaagsi aynan ku lahayn buu sheegi haddii kutub ka horreysay ee jirtay kutubihii ka horreeyey ay ku qoran tahay bal iila kaalayo keena weeyaan aan aragno aalihabiinna waxa ay ku leeyihiine aw amase ahaaratin min cilmin amase iila imaada ahaaratin yacni haraa oo min cilmin cilmigii ay min cilmi alawaliin dadkii horreeyey cilmigoodii ka mid ah balii keena xoogaa haraa ahoo laga soo guuriyey dadkii hore ee wanwanaagsanaa oo ama ambiyadii ama rusushii ama dadkii wanwanaagsanaa ah cilmigoodii ka mid ah oo tusinayo yacni maarata bisixati dacwaahum fii cibaadati hayr اllah sheegashadiinna ay sheeganaysaan allah cidaan ahayn baryadiisa iyo cibaadadiisu inay saxiix tahay cilmi tusaayo iila imaado ii keena weeyaan labadiiba midna lama hayo kitaab kutubtii hore ka mid ah oo qur-aanka ka horreeyey oo alle in la baryo oo alle axadaan ahayn in la baryo tusayaahi lama arko wakadalika cilmu alawaliin dadkii horeeyey cilmigoodii oo la soo guuriyey ambiyadii iyo rusushii laga soo guuriyey oo alle cidaan ahayn baryadiisii iyo cibaadadiisi ay sax tahay tusinayo ayana lama hayo labadiiba ma jiraan weya in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa rusheegayo fii dacwaakum fii cibaadati hayr illaahi sheegashadiinna aad sheeganaysaan allah waxaan ahayn in la baryi karo la caabudi karo itusa weeyaan iila imaad haddaa kuwa ku rusheegaya tihiin ma jirto weeyaan mar haddii arrintaasi aysan wax daliil caqliya iyo mid naqliya labadaba aan loo haynin labadaba aan loo haynin daliil caqliya oo caqligu ku tusin karo hadday koonkan wax ku lahaan lahaayeenoo samaawaadka ardada ay wax ku yeelan lahaayeen alla qofkaas waxbuu khaaliq buu noqon lahaa baa la odhan lahaa cibaada wax ku leeyahay tii waa waa anfowday waa maarata waa hartayoo ma jirto weeyaan daliil naqli ahoo ambiyadii hore iyo dadkii wanwanaagsanaa ee rusushii laga soo guuriyeyna ayana lama hayo marka labadiiba haddaan la haynin qofka alle cid aan hayn baryaa waa qof dhunsan oo baadiyaysan weeye marka tiibuu marka rabbi noo sheegi waman adalu miman yadcuu min duuni illaah waman kumaa qofkeebaa axadkeebaa adallu ka baadinimo badan miman axad yaa ka baadinimo badan yadcuu caabudaya oo baryayo min duuni illaahi alla khayrkii barya dhexdaan ilaahay ahayn qofka caabudaya oo baryayaahi yaa ka baadinimo badan man axad baryaya qof yani shaksi baryaya ama wax un baryaya laa yastajiibu lahu ducadiisa aanan u ajiibaynin ilaa yowmi alqiyaama yani ilaa yowmi alqiyaamada waxaa loo jeedaa abadan baa loo jeedaa maxaa yeele yowm alqiyaama haddii la gaaro khalaas wax yani maarata qof ilahnimo dambe sheegan karaay ama cid kale cid kale caabudi kartahay ma jiro allihii xaakimka ahaabaa meeshaa joogo oo dadka kala saarayo laakiin ilaa yowm alqiyaamati ila alabad baa loo jeeda ilaa adduunka uu jiro intuu adduunka ka dhammaanaya wey qof aanan marna ducadaada aqbali karaynin oon ku ajiibi karaynin qofka baryaa oo rajeeyo oo asagu maaragtay caabudaayi qofkaas yaakyaa ka baadinimo badan wey cid ka baadinimo badan lama arko wa hum walxaalu hum kuwa la caabudayna aalihadii la caabudayna aafiluuna kuwa halmaamsan ay yihiinoo ka maqan yihiin can ducaaihim baryadooda iyo cibaadadooda ay aafil ka yihiin maba la socdaanba hadday jamaadaad yihiin dhagax la caabudo muxuu ka garani waxba kama garanayo hadduu meyd yahay oo qof dhintay yahay makhluuq dhintay ou yahay muxuu ka garanaya waxba kama garanayo ma oga cibaadada la caabuday marka waa aafiliin axad aafila oo ka maqan ayaad caabudaysaa weeyaan haddii qiyaamo la taga xaalku seebou noqoni waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaaa wa kaanuu bicibaadathim kaafiriin waidaa xushira annaasu dadka haddii la kulmiyo dadka qiyaama haddii lasoo kulmiyo xashriga ou dhaco oo qubuurta laga soo saaro oo allah inuu kale xukumo rabbulciza inuu kale saaro loo soo saaraa kaanuu waxay ahaanayaan kuwii la caabuday makhluuqaadkii alihada ilaahyaasha laga dhigto alla ka soo haray waxay ahaanayaan lahum kuwii caabudayba waxay u ahaanayaan acdaan cadow bay u noqonayaan wa kaanuu waxay ahaanayaan kuwii la caabuday kaafiriina kuwa gaaloobo bicibaadatihim baryadoodii iyo cibaadadoodii ay caabudi jireen kuwa ku kufriya bay noqonayaan yacni ayagaa waxay ku noqonayaan aalihadii la caabudayey baa cibaadadooda ku gaaloobayso dhehayso allowna ma ayan caabudi jirin sida aayada gadaal oo noogu keeni doono oon arki doono insha allahu tacaala in ay yacni maaragtay ku kufrin doonaan baryadoodii cibaadadoodii qiyaamo ay ku gaaloobi doonaan wey kalaa sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda aayaddaasoo kale bay la mid tahay sayakfuruuna bicibaadatihim cibaadadooda ay baryeen iyo ay caabudeen way ku gaaloobayaan wayakuunuuna calayhim didda waxayna noqonayaan kuwa cagsigooda ka soo horjeedo didku ah ayay noqonayaan weyaan aayadahaas waa aayado cadcad oo tusinayo alla keliya inuu cibaadada leeyahay marka qofka muslimka ah ee aayaadkaas arkayo alla keliya inuu cibaadada leeyahay baryaduna cibaadada ay u horeysaba cibaadaday baryada lafteeda ay cibaado tahay haddana ilaahay cid aan ahayn u qayshanaya markii dhibaato ku dhaco waa hariibu waa wax lala yaabo wey ilaahay allah axadaan ahayn ayuu leeyahay yacni nadarka gelayaa oo sharadka gelayaa oo baryayaa oo u qaysanayaa ou leeyahay maarata waxaana bani aadamku aysan awoodi karin allah mooye cid kaloo awoodi kartaa aynan jirin ayuu su'aalanayaa waa shirkun bicaynihi weeyaan waa shirkigii laftiisa cayntiisii weeyaan wa habata fi sunani yacni asxaabu sunan asunan alarbaca waxaa ku sugnaaday can nucmaan bni bashiirin saxaabiga nucmaan ibnu bashiir la yidhaha radia allahu canhu allah ha ka raadi noqdee asagana xaggiisa ka sugnaaday qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waalih wasalam rasuulka alle salawaatu ullahi wasalaamu calayhi baa wuxuu yidhi adducaau huwa alcibaada adducaau baryadu huwa ducadu alcibaadatu weeyaan cibaadadii nafteedii wey baryadan aan sahlanayno yacni inay cibaadadii tahay buuba nabigeenna noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayada cibaada ah baryada ilaahay axadka aad bariso haddaad rabbi barisana waa cibaada wey haddaad axad kale barisana waad caabuday baa lagu leeyahay sheikh hebelow haddaad tidhaahda caafimaad isii waa baryo sheikh hebelow maarata haddaad tidhaahda owlaad isii waa baryo shiikaasaad barisay waad caabuday cibaado weeyaan adducaau huwa alcibaada xadiidkaas waa xadiid saxiixa weeye imaam axmedna fii musnadii uu ku soo saaray ibn abi shayba soo saaray imaam albukhaari fi ladab almufrad uu ku soo saaray ibn xibbaan fii saxiixi uu ku soo saaray imaam alxaakim fii mustadraki buu ku soo saaray xadiidkaas sheekh naasir alalbanina saxiixu aljaamic ayuu xadiidka ku tasxiixinaya weya adducaau huwa alcibaada ducada oo baryada la baryo baryada sideedaba ayadaaba cibaadadii nafteedii ah weeyaan ayada cibaadadii ah wey marka yaa iskala cibaado allah baa iskale baryada allah iskale alla keliyaha la baryo wa watacaala weeyaan wahaada tawxiidu towxiidkan hadda aan ka soo hadalnay maxaa weeye towxiidka aan ka soo hadlayno waa towxiid luluhiya towxiid aluluhiya yacni magaca loo yaqaano ama towxiid alcibaada la yidhaahdo ama towxiidu fi اdalabi wاlqasdi la yidhaahdaaye huwa towxiidkaas oo cibaadada in alla loo barax ihi cid kale aan waxba loogu darin alladii towxiidkii weeye waqacat fiihi alkhusuumatu doodu ay ka dhacday bayna arusuli wa umamihim rususha iyo ummadahoodu waxa ay ku dagaalameen oo ku doodeen dooda dhex martay towxiidkanunbuu ahaa kanaa lagu doodayay towxiid rububiya ma aynan ka doodaynin walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluuna allah walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluuna allah way ogolaayeen yaa roobka soo dejiye allah soo dejiyo yaa samada abuuray allah abuuro yaa ardada abuuray allah abuuro yaa idinka idin abuuray abuure bay dhihi jireen may ogolaayeen kaa doodu kama taagnayn midka ay dooda ka taagnayd oo rususha iyo maaragtay ummadahoodii ay ku doodeen uma qaarna ay rusushii ku raaceen qaarna ay ka soo horjeesteenoo xalaalu dami walmaal ay noqdeen dhiigooda iyo maalkoodina oo ku bannaanaaday waa towxiid aluluhiya weeyaan waa towxiid اlcibaada wey marka waa towxiid aad iyo aad khatar u ah wey wa huwa midkaa towxiidkaasi alladii kii wey arsala allaahu alla uu la soo diray arusula rususha uu la soo diray muxuu allah rususha ugu soo diray min ajli bayaanihi caddayntiisa towxiidkaas cibaadada rabbi inuu leeyahay keligii inay caddeeyaan wa dacwati ilayhi in asaga dadka loogu yeedho rususha loo soo diray wanzla kutuba kutubtana uu allah kusoo dejiyey kutubta uu soo dejiyey towraad injiil zabuur alfurqaan oo qur-aankii ah suxuftii waxaas kutub uu soo dejiyena uu ku soo dejiyey fii taqriirihi towxiidkaa sugitaankiisa la sugo wa tawdiixihi towxiidkaas caddayntiisii la caddeeyo walixtijaaji lahu isaga loo xujaytamo lagula xujaytamo ummadda ummaddana maarata xujo looga dhigo in la caddeeyo oo dadkii lagula xujaytamo mushrikiintii kufaartii towxiidkaa sidaasaa loo soo dejiyey yacni allah rususha sidaas usoo diray rususha waxaa loo soo diray inay towxiidka towxiid alcibaada dadka u caddeeyaan inay dadka ugu yeeraan towxiid alcibaada kutubta allah wuxuu u soo dejiyey in lagu sugo towxiidkaasi ummaddana loogu cadeeyo loogu waadixiyo midka maarata loo ixtijaajana isaga uu noqdo kama qaala allah kama qaala tacaala alla sareeye sidii uu yidhi walaqad bacana fii kuli ummatin rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu اaaguut walaqad bacana aayadda fii suurati naxliga ku jirta walaqad bacanaa waxaanu soo saarnay fii kulli ummatin ummad kasta dhexdeeda waxaan ka soo saarnay rasuulan rasuul baan ka soo saarnay ummad kasta waa ummadihii kala tagtagsanaa ummad kastaba ilahay rasuulu ka soo dhex diri jiray maxaa lala soo diri jiray an icbud llaha ay icbud llah alla caabuda oo cibaadada rabbigii ku keli yeela wajtanibuu ka dheeraadoo ka fogaada aaaquuta aaquutka shay waxa la yidhaahdana ka fogaada marka an icbud llaha wاjtanibu طaaquuta macnaheedu waxa weeye waa kelimat tawxiid waa kelimadii laa ilaha ila اllah ayaa loo jeeda an icbud llaha waa cibaadada rabbi loo sugo subxaanaه wa tacaala wajtanibu taaquutana waa cibaadada oo yani alla axadaan ahayn la caabudo laga fogaado weeyaan lanna laa ilaaha macnaheedu laa macbuuda bixaqin wey ila allaahuna cibaadadii ibaat baa la yidhaha annafy walibaat bay ka kooban tahay alla keliya loo sugo weeyaan marka anicbud اllaha wajtanibu taaquut taaquutna waxaa la yidhahdaa kullu maa cubida min duuni illah axad kasta oo alla ka soo haray oo la caabudo wuxuu doona ha noqdo amarkiisa la qaato wa xalaaleeyo wax xarimo yani maaragtay kuwaasaa la yidhaahdaa la caabudo oo la barya tawaaqiit loo yaqaanaa weeyaan wixii ilaahay ka soo haroo la caabudo ayaa tawaaqiit la yidhaahaa taaquut loo yaqaanaa marka waxa taaquutkana ka fogaada wa qaala tacaala allah wuxuu leeyaha sarreeye wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun wamaa arsalnaa ma aanan dirin min qablika adiga hortaada nabilaahi muxamedo kaa hor min rasuuli rasuul ma aanan soo dirin ilaa haddaynu soo dirno nuuxii ilayhi rasuulkaas waxaan u waxyoonaynay waxyi ahaan loogu loogu waxyoonayo la amrayay annahu ay ana alamra washaniye laa ilaaha ay macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaahi inuusan jirin ilaa ana aniga mooye allah mooye axad kaloo cibaadadiisa ay xaq inaysan jirin ayaa rasuulkaa loo waxyoon jiro mar haddii cibaadadayda keliya ay xaq tahay facbuduunii aniga i caabuda yani cibaadada ana igu khasisa cid kaleeto yaana laila wadaajinin marka rasuul kastoo lasoo diro maxaa lala soo diri jiray towxiidkaas oo towxiid alcibaada ah alla keliya inuu cibaadada leeyahy an icbud اllaha wاjtanibu taaquut facbuduuni laa ilaaha ilaa ana facbuduun towxiidkaasaa lala soo diri jiray wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi yunazil اlmalaaئikaةa bالruuxi min amrihi calى man yashaau min cibaadihi an andiruu anahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun yunazilu allah wuu soo dejiyay aayadda fii suurati naxliga ku jirta yunazilu ilaahay wuu soo dejiyaa almalaaikata malaaigtii buu soo dejiyaa oo samaawaadkaa laga soo amraa inay ka soo degaan biruuxi ay bilwaxyi waxyigii baa lala soo dejiyaa waxyigii rusushii ambiyada ayagoo u wado ayaa lala soo dejiyaa malaaigtii min mrihi ay biiraadatihi wa amrih amarkii alle ayaana lagu soo dejiyaa oo lagu amraa weeyaan iyo doonista rabbi calaa man axad baana maaragtay lagu soo dejinayaa yashaau ou doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida allah subxaana wa tacaala ciddou doono addoommadiisa ka mida ayaa lagu soo dejiyaa ciddou doono ayuuna maaragtay yani waxyigaa lagu soo dejiyaa ila ilaahay qofkuu doono ayuu rasuul ka dhigaa allahu yastafii min almalaaikati rusula wa min annaasi allah baa rususha iyo malaaigtaba kuu doono rasuul ka dhiga weeyaan allahu aclamu xayu yajcalu risaalata allah asagaa ogaansho badan cidda uu rasuulka ka dhiganayo risaaladiis u dhiibanayo khalqigaasa inta la dhex maray ambiyada markii la khatimayey rususha ayaa khalqigii inta la fiiriyey ayaa la arkay qalbiga nabiyulaahi maxamed inuu ugu daahirsan yahay ugu nadiifsan yahay sidaa darteed buu ilahay risaaladiisa ugu doortay ambiyadana sidaas bay ahay rasuul walbaba ilaahay baa doorto weeyaan waxyigii markii rasuulkii ilaahay u doorto lagu soo dejiyaay muxuu yahay waxyigaa rasusha lagu soo dejin jiray an andiruu ay andiruu diga anta mufasira la yidhaahdaa ay andiruu diga annahu ana alamra washaniye dadkii ugu diga oo maaragtay gaarsiiya weeyaan laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabuda inuusan jirin ilaa ana aniga mooye fattaquunii aniga iga baqa aniga keliya hala iga baqo oo shirkigayga iska ilaaliya inaad cid kale ila wadaajisaan wax iigu dartaan ka dhowrsada weeyaan taqwadana waxaa weeye waa imtiaalu awaamirihi waijtinaabu nawaahihi allah awaamirtiisa oo la fartoomo wixii oo kaa reebo laga haro waxa ugu horeeyo allah reebana shirkigaa u horeeyo shirkigaa in laga haro laga dhowrsado laiska ilaaliyo weya waftataxa bihi اrusulu dacwata qowmihim ilى اllah waftataxa way furfurteen oo way ku bilowdeen alrusulu rusushii bihi ay bi hada اtowxiidi towxiidkan oo laa ilaaha ila اllah ah cibaadada inuu alla leeyahay ah ayay dacwata qowmihim waxay ku bilowdeen u yeeristii ay dadkooda u dadkooda markay u yeerayeen ayaday ku bilaabeen ilallaahi allana ay ugu yeerayeen rasuul kastoo la soo diraahi dacwadiisa markuu bilaabayo towxiidku ka bilaabi jiray weeyaan wuxuu ka bilaabi jiray towxiidka laa ilaha ila allah ucbud llah ayaa lagu bilaabi jiray weeye fa kullu rasuulin rasuul kasta kulligii yaquulu wuxuu odhanayey liqowmihi dadkiisa uu ku odhanayay ucbud ullaha maa lakum min ilaahin hayruh rusushii nabiyulaahi maxamed ka horrayso idin sidaasay ahaayeen markaasuu yidhi qaalahaa hadalkaa waxaa yidhi nuuxu nabiyulaahi nuux baa yidhi wahuudu nabiyulaahi huud baa yidhi wa saalixu nabiyulaahi saalix baa yidhi wa shucaybu nabiyulaahi shucayb baa yidhi wa kullu rasuulin rasuul kasta kulligii baa yidhi salawaatu ullaahi alla naxariisyaashiisa iyo ammaantiisu iyo wa salaamuhu badbaadadiisaba calayhim ambiyada ee rasusha ajmaciina dhammaantood dushooda allaha yeele ayaa hadaladaa ohan jiray maxay ohan jireen ucbud llaha maa lakum min ilaahin hayro fii suurat alacraaf ayay aayadahan ku jiraan nabiyulaahi nuux oo ahaa awalu rasuulin ursil rasuulka ugu horreeyo lasoo diraay markii qoomkiisa uu yimid allah markuu fii suurati alacraaf ka warramay wuxuu yidhi walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi faqaala yaa qowm icbudu llaha maa lakum ma lihidiin min ilaahin macbuud oo ayruhu all ka soo haray madahdin hadalkaasuu ku yidhi nabiylaahi huud markii qowma caad loo soo dirayna wailaa caadin akhaahum huuda qaala ya qowma icbud llaha maa lakum min ilaahin hayru hadalkaa laftiisii oo nuuc oo dadkiisa ku yidhi buu huudna ku yidhi ismana ayan soo gaarin wuxuu yidhi ucbud llaha alla caabuda maa lakum malihidiin min ilaahin macbuud oo hayruhu all ka soo haray alla aan ahayn malihidiin nabilaahi yani maaragtay eh, saalix markii lasoo diro qowmu hamuud loo soo diray ayadana fii suurati alacraaf allah wuxuu leeyahay wailaa hamuuda akhaahum saalixa qaala ya qowm icbud llaha maa lakum min ilaahin hayruh hadalkaasuu leeyahy waa magacyada uu tirinaya sheikhu waa taa weeye wakadalika nabiy llaahi shucayb wailaa madyana akhaahum shucayba qaala ya qowm icbud llaha maa lakum min ilaahin hayruh nebi kastoo lasoo diraahi sidaasuu ohan jiray weeye kelimadda tawxiidka ayay la imaan jireen dacwadooda waxay ku bilaabaan ugu horeeyo towxiidka u horeeya sababtu waa maxay caqiidada markii qofka insaanka towxiidkiisa oo u tooso koow qiyaamo markuu tago adduunkana wuxuu ku noolaanaya isagoo xor ah horta adduunka ku noolaanaya alle keliyahu addoon u yahay cid kale addoon uma aha baynamaa axadka aanan towxiidkiisu aysan saafiga ahayn aaliha mutacadida uu caabudayo uusan xor ahaynoo cabiidulcabiid uu yahay addoommo kaleo addoon u yahay laakiin axadka muwaxidka ihi alla keliyo cabiid u yahay oo addoon u yahay adduunkii marka xornimo ku noolaanaya waa xor wey qofka maarata muwaxidka ah aakhare markuu tago cadaabka ilaahay wuu ka badbaadaa ujeedaa cadaabka ilaahay qofka muwaxidka ihi waa ka badbaadaa haddii uu asagoo muwaxida macaasi la yimaado oo allahna uusan cafinin sidaa darteed isagoon ka tooba keenin macaasida oo ku dhinto cafiga ilaahayna uusan helin cadaab ou galo hadduu galo xataa laa yukhalladu fi naari naarta lagu waarin maayo waa faa'iido weyn weeyaan marka towxiidka waa shayga ugu weyn wey waxaa la yidhaahdaa mansilada uu towxiidka diinka uu ka joogo waa mansilat ara'si min aljasadi baa la yidhaahdaa meesha jirka bani aadamka uu madaxa ka taagan yahay intaa kurka ah uu ka taagan yahay ayuu towxiidkuna ka taagan yahay xagga diinka markii la fiiriyo bani aadamka haddii madaxa la jaro ma noolaanayo soo maaha inta kurka haddii laga gooyo qaarka dambe ufiyo oon waxba laga gaarsiin nolol ma jirto waa u dhammaatay weeyaan laakiin jirka intiisa kale haddii gacanu go'do iyo haddii lu go'do iyo qofka waa noolaan karaa waa noolaan karaa sidaa darteed ba rususha ilaahay subxaana wa tacaala ou soo diray ay ummadahooda tawxiidka ugula dagaalami jireen ayna maaragtay usub dacwadooda ugu bilaabi jireen qaala tacaala allah wuxuu yidhi sameeye wbraahiima id qaala liqowmihi icbudu اllaha wاtaquuh dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun inama tacbuduuna min duuni اllahi awhaana watakluquuna ifka ina aladiina tacbuduuna min duuni اllahi laa ymlikuuna lakum risqa fاbtaguu cinda allahi الrisqa washkuruu lah ilayhi turjacuun aayadahan fii suurat alcankabuud ku jiro nabiy llaahi iyo qoomkiisi wixii dhex maray ayuu noo khulaasaynaya allah wax nooga sheegaya waibraahiima wadkur ka sheekee nabiyulaahi muxamedow ibraahiima nabiyulaahi ibraahim bal dadkii uga sheekee qisadiisii xaalkiisa id waqti ka sheekee qaala liqowmihi dadkiisii oo ku yidhi ucbud ullaha qoomkaygiio alla caabuda wattaquuhu allana iska ilaaliya shirki inaad la timaadaan iyo macaasi iskaga ilaaliya alla iska dhowro oo ka baqa rabbigiinna iska ilaaliya maarata rabbigiinna wey dalikum yani kiina oo cibaadaة اllahi waxdahu ah alcibaadaة والtaqوى in rabbi keliya la caabudo asaga keliya maaragtay laga cabsadaahi yaa khayru lakum idinka idin wanaag badan maxay idinkaga wanaag badan tahay mima antum calayhi min cibaadaةi غayrihi min اlawthan waxa aad yani ku sugan tihiin oo alla cidaan ahayn oo la caabuda ihi ayay idinkaga khayr badan tahay wey taasaa idin khayr badan wey in kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa cilmilo wax garanaya hadaa cilmiba leedihiin tan allah idin khayr badane alla keliya cibaadada ku khasiso cid kaleeto hala wadaajinina weya inamaa tacbuduuna min duuni illaahi oaana inamaa tacbuduuna waad caabudaysaan oo aad maaragtay baryaysaan waad caabudaan inamaa tacbuduuna waad caabudaan min duuni illaahi alla waxaan ahayn yacni alla sokadii ayaad waxaad caabudaan owhaanan asnaam baad caabudaan awthaanan awthaan waa jamcu waanin walwahanu huwa baa la yidhaahdaa waa sanam wey asnaam baad caabudaan weeyaan wa takhluquuna waad abuuranaysaan ifkan ay kadiban been baanad alle ku abuuranaysaan markaad leedihiin aalihadeenna cibaaday leeyihiin oo allay la wadaagaan cibaadada markaad odhanaysaan waa ifka iyo maaragtay kadib ood alle ku been abuuranaysaan weeyaan ina aladiina kuwii yani tacbuduuna aad caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii waxa aad caabudaan oo dhan isku soo dar alla wixii ka soo haray ah noocuu doona ha noqdo laa waa makhluuq ilaane wixii ilaahay ka soo haray waa addoommo makhluuqoo la abuuray weeyaan laa yamlikuuna aalihadaas aad caabudeen ma hantaan lakum idinka idiin hanan maayaan risqan risqi siin inay idin irsaaqaan idiinma awoodi karaan mar haddaysan risqi idiin awoodi karin fabtaguu cinda allaahi risqa fabtaquu raadiya oo doona cinda allahi alla agtii alrisqa risqiga ka raadiya risqa allah bixiye alla keliya weydiista cidaanan raasiq ahayn waxa weydiisanina maxaa yeele ayagaaba la abuuray risqina ma milkin karaan weeyaan wacbuduuhu asaga keliya caabuda oo cibaadada ku gooni yeela washkuruu lahu washkuruu shukriya lahu allah ku shukriya nicmadu idiin galay uga shukriya oo la imaado waxaad tirahdaan shukrigu qowl iyo ficil iyo qalbigaba intaba ka shukriya weeyaan afka ka shukriya ficilkiina ka shukriya qalbigiinana ka shukriya ilayhi ila allah allah ayaa turjacuuna laydiin celini maalinta qiyaamaha ah markii laydiin celiyana waa idin xisaabinaya qof walbaaba wixii uu la yimid ayuu rabbi ku abaalmarinaya weeyaan wa qaala tacaala can nabiyihi yuusufa calayhi salaam allah sarreeye wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya nabiyullaahi yuusuf nabilaahi yuusuf calayhi salaam isagoo ka warramaya wuxuu yidhi fii suurati yuusuf yaa saaxibayi sijni aarbaabun mutafariquuna khayru am illaahu lwaaxid lqahaar ma tacbuduuna min duunihi ilaa asmaaan samaytumuuha antum aabaa'ukum ma anzla allah biha min sulطaan in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah dalika diin اlqayim walaakina akar annaasi laa yaclamuun nabiyulaahi yuusuf markii la xabisay xabsiga ou galay ayuu rag maaragtay ru'yadii u fasiro xabsiga kula jiray ayuu marka dacwadiisi ku gudanaya absigi dhediisii xabsiga dhexdiisii ayuu towxiidkii dadka ugu sharxayaa oo dacwadiisi ku gudanaya markaasu wuxuu leeyahay yaa saaxibaya labadaydii saaxiibow asijni yani fi sijni wey yani yaa saaxibaya fi sijni wey labadaydii saaxibo xabsiga igu saaxiibka ahaayo saaxiibtinimo kale ma aan xabsigan ku wada jirno wey labadii aan xabsiga ku wada jirnayo a arbaabun rabbiyaalo miya oo aaliha la caabudaa oo mutafariquuna kala tagtagsan oo tiro badan miyaa khayrun cibaadadoodu wanaag badan tahay in aan aalihadaa la caabudo am amase allaahu allaah baa cibaadadiisu khayr badan tahay allihii alwaaxidu keligii ahaa allihii alqahaaru khasbinta badnaayo addoommadiisa wuxuu rabo ku khasbinta badnaa ma allahaasba cibaadadiisu khayr badan tahay mise ilaahyaashaan kala duduwanoo midba wax walba u caabudo oo dadku ay ku kala tageen baa cibaadadoodu khayr badan tahay jawaabtu waxa weeye cibaadada allah oo alwaaxid alqahaar ah ayay cibaadadiisu khayr tahay ee tan kale khayr ma leh cibaadadoodii weeyaan maa tacbuduuna ma caabudaysaan min duunihi alla sokadii waxa aad caabudaysa wixii alla ka soo haray wixii rabbi ka soo haray ma caabudaan oo axad waxaan cibaadada alla ahayn caabudaysaan cibaadadoodu ma aha ilaa asmaa'an magacyo mooye magacyadoo samaytumuuhaa aad idinku magacowdeen antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaashiin iyo awowayaashiin aad magacaabateen mooye wax kale ma aha yacni wax mustanad sharci leh ma aha weeyaan cibaado meel maaragtay ambiye iyo rusul iyo alla xaggii ka timid ma ahee waa magacyo idinku iskala baxdeen ama jinni u baxsateen ama geeda iyo dhagxaan u baxsateen ama insaan u baxsateen wahaakada waa asmaa idinka aad magacaabateen maa anzala allaahu asmaadaasoo magacyadaasoo maa anzala allahu alla uusan u soo dejininin bihaa ay bicibaadatiha cibaadadeeda oo la caabudo aalihadaasi min sultaanin xujo uusan ugu soo dejinin allah xujo lagu caabudo ma unan siinin maxaa yeelay yani xujada lagu caabudi lahaa waxay ahaan lahayd inay khaaliqiin yihiin khaaliqiin ma waxna ma abuuri koonka waxba kuma laha allana cibaadada waxuu ku mutaysta kownahu khaaliqa inuu khaaliq iyo wax abuuray buu ku mutaystay weeyaan marka wax xujo ahoo ay haystaan ama caqli ah ama naqliya ah, midna ma ay jirto weeyaan in alxukmu ila lilah in alxukmu ay malxukmu alxukmu xukumkii alxukmu wاlqadaءu wاltasarufu wاlmashii'atu wاlmulku intaba waa la yidhaahdaa xukumka oo ah maamulka koonkan oo allah oo xukumo kala xukmidda dadka la kala xukumaahi lahaanshaha koonkan uu yeesho mashiicada iyo doonista uu rabbi leeyahay waxaasoo dhan xukumka uu ku dhacaya in alxukmu ay ma alxukmu intaba tii naafiyada ahayd wey xukumkii ma aha uma ahaanin ilaa lilaahi alla unba u ahaaday axadka koonkan ku tasarrufa waa allah axadka wuxuu doono sameeyo mashiadiisa ay fusha waa allah alla yani qofka xaakimka ihi koonkan waa allah keliyahe axad kaleo iskale xukunka ma jiro wey mar hadduu isaga xaakim yahay amara wuxuu faray buu yidhi nabiyulaahi yuusuf amara allah wuxuu faray anlaa tacbuduu inaydnan caabudin ilaa iyaahu allahaas koonka xukunkiisa iyo tasarufkiisa kale mooye axad kale inaadan caabudin ayuu allah amray oo waajibiyey oo dadka amar uu ku siiyey weeye amara anlaa tacbuduu ilaa iya nabiyulaahi yuusuf cibaadadaas markii uu cibaadadii aalihadoodii tasfiihiyey oo inaysan khayr lahayn oo u sheegay inay magacyo ay ayagu samaysteen keliya ay tahay oo xujo yacni mid daliil caqli ahoo qanciyo qofka iyo mid naqli ahoo rusushii laga keenay ambiyadii aynan jirin markuu caddeeyey ayuu alla inuu xaakimka koonkan yahay u sheegay koonkan isagaa ka taliyo macbuudna ka ah sidaa darteed maadaama xaakimka keligii uu yahay wuxuu amray inaan asaga mooye axad kale la caabudin dalika ay cibaadat اllahi waxdahu ishaarada halkaasaan u celinay alla oo keliyahoo la caabudaahi ayaa wuxuu yahay addiin lqayimu diinka toosnaanta badan waa kaa weeyaan diinka saxda ah towxiidka quman waa midka all keliya cibaadada lagu khasiso lagu gooni yeelo wey walaakinase aar annaasi dadka badankoodu laa yaclamuuna arintaasi may oga ma garanayn dadka badankood sidaa darteed bay allah khalqigiisa la wadaajiyaan waa maxaa yeelay inta badan khalqigii inta badan shirkigaasay ku jiraan weyaan wamaa yuminu akaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuun waa taa weyaan dadka badankii waa taa wey wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili اllah dadka badankii shirkigaa iyo kufrigaasay ku wada jiraan weeyaan marka ma ay oga inuu diin اlqayim yahay cibaadada inuu rabbi keliya keligii leeyahay weya walaysa lilmushrikiina mustanadu fii shirkihim laa min caqlin صaxiixin walaa min naqlin can اlmursaliin walaysa lilmushrikiina kuwii mushrikiinta ahaa uma ahaanin mustanadun wax lagu daliil lagu tiirsado oo la cuskado fii shirkihim wadaajintooda ay rabbi la wadaajiyeenna daliil u ah ay ku tiirsadaan uma ahaanin oo ma haystaan wax daliil laga dhigan karo mustanad sharci ah ma haystaan weeyaan laa min caqlin saxiixin caqli toosan oo nadiifa ah, oo yacni maaragtay cuquusha saafiga ay garan karto ma haystaan oo maaragtay caqliga saliimka oo tusinay inay waxaan cibaado yihiin walaa min naqlin wax la soo raray ee la soo guuriyey can ilmursaliina rusushii alla all soo dirayna laga soo guuriyeyna ma haystaan labada midna ma hayaan ilaa adiladu waxaa la yidhahdaa midna waa caqli midna waa samci oo naqli baa la yidhaahdaa wixii kutubta lagu soo qoray iyo rususha keentay xiliil naqliya loo yaqaano waa waa la soo guuriyo waana loo keenay kutubtay ku taalla ma hayaan mid caqli ahoo caqligii saliimka ahaa uu ka fakar yani maaragtay ou istixsaansadana oo wanaagsado asagayna ma hayaan lanna mid isagaba makhluuqa oo baahan oo dhimanaayo oo maaragtay risiq u baahan oo yacni muxtaajo mar walbaba kaalmo u baahan buu macbuud ka dhiganaya wixii rabbi ou lahaa ayuu siinaya ama midaan waxbaba kala ogeyno dhagaxa iska ebera ayuu caabudayaayo u sujuudaya weyan marka mushrikiinta shirkigooda wax daliilay u hayaan lama arka weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi arrinta inay sidaa tahayna waxaa caddaynayo wsl man arslna min qablika min rusulina ajcalna min duuni الraxmaani aalihatan yucbaduun fii suurati zukhruf allah wuxuu leeyahay was'al weydii nabiyulaahi muxamedu man arsalnaa dadkii rusushii aanu dirnay min qablika adiga kaa hor rusushii kaa horreysay soo dirnay bal weydii yanii man arsalnaa min qablika oo min rusulinaa rususheennii ka mid ah rususheenni adiga kaa horreyso aan soo dirnay bal su maxaad weydiini ajcalnaa min duuni اraxmaani aalihatan yucbaduun ajcalnaa ma waxaanu yeelnay min duuni raxmaani allihii naxariista badnaa axadaan ahayn miyaan aaliha sokadiisa miyaan aalihatan ilaahyaal yeelnay aalihadaasoo yucbaduuna la caabudo bal weydii baa la leeyahay allahii raxmaankaa mooye ilaahyaal kaloo la caabudo miyaan ummaddii u samaynay bal taa weydii baa la leeyahay haddii rusushii kaa horreysay su-aal weeyaan macnaha waxa weeye ma jiro all kliya unbaa koonkan macbuud ka ahe wax ka soo haray cibaado ma ay laha weyaan aayaddaanu marka macnaheeda shiikhu noo fasiraya walmacnaa buu yidhi aayadda macnaheedu waxa weeye annahu arrinkuba laa yuujadu la heli maayo axadun qof oo min almursaliina rusushii lasoo diray ka mid a ah, rasuulka axadkaasoo dacaa rasuulkaasoo dacaa u yeeray dadka ilaa cibaadati aalihatin ilaahyaal cibaadadood macallaahi allala jirkiisa lala caabudo rasuul sheegay oo ummad ugu yeeroo yidhi war alla la caabuda hebel alla la caabuda dhagax hebel alla la caabuda malag hebel alla la caabuda rasuul hebel ma jiro ma jiro wey bal kulluhum dhammaantood rusushaasi min awalihim koodii ugu horreeyey laga soo bilaabo ilaa oo nabiyullaahi nuuxa maxaa yeele nabiyllaahi nuux rasuulka ugu horreeyey lasoo diray buu ah ilaa aakhirihim kooda ugu dambeeya laga gaaro waa nabiyulaahi muxamedoo rasusha lagu khatimay weeyaan dhammaantood yadcuuna waxay dadka ugu yeerayeen ilaa cibaadat illaahi waxdahu alla oo keliya cibaadadiisa ilaa cibaadat illaahi alle cibaadadiisa waxdahu keligii ayay ugu yeerayeen laa shariika wanaagsana lahu alla inuusan u sugnaanin oo cid la wanaagsataa aynan jirin cibaadadaasi ayay rusushaasi ugu yeeri jireen waa taa weeyaan marka aayadda macnaheedu waa sidaasba ujeeda hal rasuul oo allaha lala caabudo axad kala yiri ma jiro kulligood dadka waxay ugu yeeri jireen alla keliya in la caabudo ayay ugu yeeri jireen weyaan wanabaha allahu caza wajal ilaa daliilin caqliyin yubtilu shirka almushrikiin aayaddan horaa usoo marnay fii suurat laaf aayadihii ku jira bay ka mid tahay laakiin wuu noo soo celiyey macnaha inay daliil caqliya tahay inuu tusiya buu rabaa dadka in lagu qanciyey wanabaha allahu alla uu baraarujiyey caza wajal ilaa daliilin buu ku baraarujiyey daliilku caqliyin caqli ah daliilka caqliga ahoo yubtilu burinayo shirka almushrikiina mushrikiinta shirkigooda burinayo oo baatil ka dhigaayo wey fa qaala tacaala allah wuxuu yidhi qul waxaa tiraa nebiyllaahi muxamedow ara'aytum ii warrama maa tadcuuna min duuni illaahi alla axdaan ahayn kuwa aad caabudaan alla ahayn iiga warrama aruunii itusa maadaa khalaquu min alardi dhulka waxay ka abuureen qaybta ay ka abuureen itusiya ama amase haddaysan dhulka waxba ku lahayn lahuma waxay leeyihin shirkun wadaagsigey fi samaawaati samadaha ku leeyihiin oo way la abuureen miya allay la abuureen samaadihii miya i'tuunii iila kaalaya oo ii keena bikitaabin kitaab iila imaada oo arrinkaa uu ku qoran yahay kitaabkaasoo min qabli haada qur-aankan ka horeeyey ii keena oo in aalihadaas koonka alla la abuuray ay cibaado mutaysteen kitaab caddaynayaa ii keena aw amase ahaaratin wax la soo guuriyey baqiya baa la yidhahdaa oo min cilmin min cilmi alawaliina dadkii horreeyo rusushii ambiyadiiya cilmigoodii ka mida ii keena in kuntum haddii aatiin saadiqiina kuwa run sheegay bal iila imaada weeyaan ayana lama hayo daliilkaas caqligaabaa la tusay weeyaan markaasuu sheikhu wuxuu hadalkiisa kusoo uruurinaya fahada daliilu caqliyu qaطicu calى ana kula man siwa man siwa اllahi facibaadatuhu baطila fahada midkan aayadan iyo aayadahan aan ka soo hadalno towxiidka iyo daliilun daliil weeye waa xuja cad oo muuqato weeyaan caqliyun oo caqli ah waa addaliil caqliyaho qofka wax tusinayo wey qaaticun oo maarata wax kala goynayo qaatic ahoo shirkigii iyo iyo maarata towxiidkii kala saarayo wey muxuu goynayaa daliilka caqligaho qaatica ah oo wax kala jaraya muxuu jaraya calaa ana kula man axad kasta kulligii siwallaahi alle ka soo haray aad waxaan allah ahayn oo dhan fa cibaadatuhu cibaadadiisa la caabudaahi baailatun inay baail tahay ayuu caqligaa tusinaya sababtu waa maxay axadka ilaahay ka soo haray inuusan cibaado lahayn yacni waxaa daliilka caqliga ku tusayaahi waa maxay wuxuu yidhi id lam yakhluquu shaya walam yakun lahum mucaawanatun calaa khalqi shay labadaa shay buu kuugu ma aynan abuurin shay aan waxba ma aynan abuurin oo qofka hadduu wax abuuro waxaa la dhihi lahaaba alla ila wakhaaliqo addoonkii u abuurtay buu addoon u yahayo ha caabudo marka isagii ilaa isagaaba abuurtay oo samaystay khaaliqiin ma aho waxba ma aynan abuurin halkaa maxaa ku baxay inaysan cibaado lahayn marba haddaysan waxba abuurin weeyaan walam yakun lahum iyo walam yakun lahum inaynan u ahaanin mucaawanatun kaalmo oo alla ugu kaalmeeyeen calaa khalqi shayin shay abuuristiina ay ugu kaalmeeyeenna aynan jirin oo waxaaba la dhihi lahaa hadday alla samaawaadka shirko kula lahaan lahaayeen la kaalmeeyeen abuuristooda ardada abuuristooda khalqiga abuuristiisa waxbayba leeyihiin baaba la odhan lahaa cid maanta sheegayso oo odhanayso samaawaadkii ardada alla lala abuuray bani aadamkaa alla lala abuuray xayawaanaadkaa lala abuuray cid odhanaysaa ma jiro shirkina ma leh wadaagsina ma laha mar hadduusan si mustaqila ah wax u abuurin mar hadduusan shirko iyo wadaagsi uusan waxba ku darsanin wax cibaadaahu marka milkiin karaaha ma jiro wey idan marka maxaa soo haray alla keliya inuu khaaliq yaa soo hartay soo maha wuxoodii caqli ahaana loo baabi'iyey oo eber looga dhigay waxba ma ay laha mar hadduu alla soo haray wainama allahu waxdahu lmutafaridu bidalika wainama allahu alla unbaa ah waxdahu keligii almutafaridu midka la keli noqday bidalika khalqiga abuurista midka la keli noqday waa isaga koonkaa markiyaa iska leh oo abuurtay allah ba abuuray falima maxay bay marka tahay cibaadatuhum cibaadadooda ay alla axadaan ahayn ay caabudaan idan maxay tahay wey kolka idan marka maa maxay yani waa maa maxay alla cidaan ahayn u caabudayaan wey mar hadduu koonkaanba alla keliya la gooni noqday falima cibaadatuhu marka aalihada kale caabudayaan idan maxay tahay wy bal asweydiinne waa maxa cibaadadaasi waa cibaad baaila weya cibaad saxa ma ah cibaad baaila axad aan cibaado mutaysan baryo mutaysan magangal mutaysanin kaalmo weydiisi mutaysanin ayay baryayaan oy caabudayaan weya uma nafa allahu an yakuuna lilmushrikiina daliilu min anaqli daliilka caqliga waa soo aragnay oo labada arimoodba shirkina inaysan jirin si istiqlaalana oo madax banaanina aysan waxba u abuurin marka koonkan inuu alla leeyahay keliyaha soo baxday taa waa ogaanay daliilkii naqliga ahaabuu ka hadlaya uma nafa allaahu allah wuxuu anfiyey ou diiday an yakuuna lilmushrikiina mushrikiinta inuu u ahaado daliilun daliil min annaqli oo xagga naqliga kuwa waxa la soo raray xaggiisa ka ahaaday can ilkutubi kutubtii xaggoodii laga soo raro kutubtii almunazalati la soo dejiyey oo alle xaggii laga soo dejiyey aw irusuli naqli oo la soo rarayo min arusuli rusushii laga soo raray rusushii almursalati lasoo diray xaggoodana war ka sugnaaday kutubtu all soo dejiyey daliil ku yaalahi ma jiro rusushuu alla soo diray xaggoodana war ka yimidna midna ma jiro weeyaan fii maa shaygii dhexdiina ay daliil ku yeeshaan dahabuu ileyhi ay ku tageen mushrikiintii oo min ashirki ah wadaagsigii ah wadaagsigii in alla koonkan lala wadaago cibaadadiisa lala wadaago macbuudnimadiisa lala wadaagaahi wax daliil naqliyahoo kutubtii iyo rusushii xaggoodii ka sugnaaday midna lama arko weya hadday marka sidaa tahay fabaana waxaa caddaaday marka anlaa xujata xujo inaysan u sugnaanin lilmushrikiina mushrikiintii mutlaqanba duuduub ahaanba marna inaysan xujaa meesha ku fa kaanuu marka maxay noqdeen mar hadday ayagoon xujo lahayn ay alla cidaan ahayn caabudeen oy alla ku dareen ama la istiqlaaleen oo sidaas rabbi cibaadadiisa shirki ku sameeyeen fa kaanuu marka waxay noqdeen mushrikiintii min alkhaalidiina kuwa ku waaro fii naari jahannama naarta jahanamo la yihahdo kuwa ku waaray noqdeen wabisa waxaana xumaaday oo baas yeeshay almasiiru noqodbaa baas yeeshay meel loo laabto jahannama u xun meel guri laga dhigto oo loo laabto oo dadku hoy ay u noqotahay jahanama uxun ilahi naga badbaadiyey subxana wa tacaala marka mushrikiinta markuu rabbi cadaabayo oo naarta jahanamo uu ku cadaabayaahi waxa weeye waa la xujo tiray ambiyadiiba xujo tirtay kutubtii la dejiya lagu xujo tiray xujadaa lagu oogay bacda iqaamat اlxuja bay ku madax taageen shirkigoodii alla ma dulminin marka ayagaa naftooda dulmiye weeyaan in allaha laa yadlimu الnaasa shaya walaakin annaasa anfusahum yadlimuun allah waxna ma dulmiya khalqigiisae eh? dadka ayagaa naftooda dulmiya wy wa mima taqadama wixii noo soo hormaray buu yihi sheikh raximah yuclamu waxaa la ogaani ana hada tawxiida towxiidkan aan ka soo hadlayno towxiid alcibaada ah towxiid alilaahiya ah huwa towxiidkaasi walu lwaajibaati waajibaadka midka ugu horeeyey inuu yahay oo dadka ilaahay uu saaray waajib uga dhigay kan ugu horeeyey inuu yahay awl waajibaati inuu yahay wa ahamu lmuhimaati waxyaalaha muhiimka ah oo muhimaadka ah yani kan ugu ahamsan oo ugu muhiimsan uu yahay weyaan kan ugu ahamiyada badan inuu yahay waa asaga weyaan maxaa yeelay laa yucbad allahu ila bima sharaca la yidhahda allah laguma caabudo ilaa wuxuu jideeye mooye towxiidkaasaa marka shayga ugu horeeyo oo ahaa oo allah u amray weyaan wahuwa tawxiidkaasi aladii towxiidkii weeye laa yaqbalu allaahu alla uusan aqbalaynin min axadin qofna diinan diin uusan ka aqbalaynin diinkoo siwaahu towxiidka ka soo haray diinka towxiidka diin ka soo hartay allah ma aqbalo waa diin lislaam wey diinta islaamka waa diinu towxiid wey ayadaasoo alla aqbalaa wax ka soo haray towxiidkaasna ilaahay aqbali maayo maxaa yeelay allah allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waman yabtagi hayra alislaami diina falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin qofka diin yani midaan diinta islaamka ahayn diin ahaan u raadiyo oo shirkigii iyo maaragtay wixii xumaa ahaa diin ka dhigtay falan yuqbala minhu laga aqbali maayo markaan laga aqbalin adduunkii aakharana wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin dadka khasaaray mid ka mida ayuu aakharana noqonaya weyaan towxiidkeenna mid saxiixa allah nooga dhigo qiyaamana towxiid saxiixa kuwa ilaahay loo hor istaaga allah naga yeelo shirkiyaadka iyo bidacdana ilahay naga qabto subxaana wa tacaala allah naga badbaadiye hada wabilahi towfiiq sala allah waslm calaa nabiyina mxamedi ali sab